desculpar. that it like adiyo bushaaroy ballankaynu dhiganaa hawdiga baaqi adiyo bushaaroy ballankaynu dhiganaa jiraaho dhugaad wuu ku badanyey unkubaalka dhaafin kama bayrahadisiyo nabka bayrahdeed bishanka maqnaaba nabigaaga badato fikirka la tumayo ma tago banaanku jacaylkii boobaan ka ilaaliyabu uma tago banaanku babac baan ku noolu barbarkaa jirtaabaan bisinka u hayaa banaanku dabacdan ku noolu markaad jirtaabaan bidinka u hayaa farqadiyo mushaarooy ballankaynu dhiganaa

समाधि